بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحال باب الحال وعشركii toban iyo lixaad wuxuu ku saabsan yahay baab alxaal mansuubaadkii baan kusoo jirnay waxaa ka soo baxay almafcuulu bihi waa alism almansuub aladii yaqacu calayhi اlficlu ahaa daahir iyo mudmar buu soo qeybiyey mudmarkiisa mutasil iyo munfasil buu qeybiyey kadib wuxuu galay almasdaru wuxuu asaguna alism almansuub aladi yajiءu haalitثa fi tasriif اlficl waa ismiga la nasbinayo oo ficilka marka la gedgediyo marka saddexaad yimaada isaguna labuu qaybsamaayo waa mid lafdiya iyo mid ah macnawi kadib labada daraf buu galay darfu الzamaan iyo darfu اlmakaan darfu الzamaan waa alism اlmansuub waa waxaa weeye ismu الzamaan almansuubu bitaqdiir اfi ismu الzamaan almansuubu bitaqdiir اfi darfu اlmakaanna waa ismu اlmakaan almansuubu bitaqdiir اfi hadda waa mansuubaadka kii shanaad afar buu ka soo baxay almafcuul bihi wاlmasdaru wa darfu الzamaani wa darfu اlmakaan hadda kii shanaad weeye waa xaal baab alxaal alxaal alxaalu huwa lismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo almufasiru caddaynaya liman bahama wixii qarsoomay la garan waayey oo min alhayaati qaabab ah xaal waa ismi la nasbinayo oo fasiraya qaab la garan waaye qolada u tag waa ismi la nasbinayo oo fasiraya qaab la garan waaye naxu jaa zaydun raakiban وrakibtu الfarasa musraja walaqiitu cabdالlaahi raakiba wma ashbaه dalik xaala waa ismi waxaa ku baxay xaraf iyo ficil midna xaal ma noqdo almansuub waa in la nasbinayo waxaa ku baxay makfuudka iyo marfuuca sababtoo ah xaalo lamana lamana rafciyo lamana khafdiyo ee fasiraya wax qarsoomay oo qaab qarsoomay oo la garan waaye qaab qaab hayadu xaaladu waaba xaal xaalkuna waa qaabka qaab la garan waayo fasiraya so waxaa tee jaaa zaydun zayd baa yimid qaabkee lama garanayo markaasaa tee raakiban xaalu yaa mid wax saara yani ma soconayey waxbuu saarnaa waa la garan lahaa markaasaa raakiban qaabkii fasiraysa xaal u yahay rakibtul farasa faraskii baan fuulay qaabkee ahaa farasku markaa fuulaysa lama garanayo waxaan fasirayo caddaynaya ayaa waxaa la yidhaahdaa xaal musrajan baa te isagoo la kooreeyey koorihiisii saaran yihiin walaqiitu cabdallaahi cabdullaahi baan la kulmay raakiban xaal uu yahay mid wax saaran ama xaalaan ahay anagu iyo wixii eg xaala marka waa ka ah yah waa waxa fasiraya qaabka la garan waaye ya jaaa cabdullaah qaabkee buu u yimid muslican isagoo degdegsan udkhuluu gala udkhuluuhaa jannada gala khaalidiin xaalatiin kuwa ku waaray khaalidiin xaala marka waa wixii qaabka ay fasila wey ya waka maanta kadib iska eeg xaalo waa maxay waa ismi nasbinayo fasiraya qaab la garan waaye qaab qarsoomay qaala alxaalu ah xaal huwa ismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo almufasiru cadaynaya liman bahama wixii qarsoomay oo min alahiaati qaaba ah naxu jaaa zaydun raakiban wa rakibtu farasa eh, faraskii baan fuulay musrajan xaalu yahay maxaa noo haray icraabka jaءa زaydu ficliya faacil inay tahay waad ogtahay jaءa ficlu maadi mabniyu calى fatxi laa maxala lahu min اcraab zaydu faacilu jaءa marfuucu bjaءa wcalaamatu rafci adamatu aظaahiratu calى akhirihi lأnه ism mufrad raakiban xaalun baa odhanaysaa xaalu min zayd xaalu mansuub wcalaamatu nasbi alfatxatu aظaahiratu calى akhirihi magaceeda bes baa sheegaysaa kadibna mansuub warakibtu alfarasa rakibtu ficliya faacil weeye alfarasa mafcuul bihi nasbisan intaa horaan soo baran ركبت فعل فاعل حدول فعل ركيب مبني على السكون لا محل للمعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الفرس مفعول به اللي ركبت منصوب علامة نسبة الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد سرجا حال بارنس منصوب علامة نسبة الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد قال ولقيت عبد الله لم فعل فاعل مفعول به راكبا حال سوى حصارا بالله كل ميو وما أشبه ذلك walaa takuunu lxaalu xaal ma noqoto ilaa nakiratan walaa takuunu mana ahaato ilaa bacda tamaami alkalaam walaa yakuunu ma ahaado saaxibuhaa saaxiibkeedu ilaa macrifa xaaladii shuruud xelaya shardiga koowaad waxa weeye xaalo waxaa nakiro ahayn ma noqoto bimacnaa macrifo xaalo ma noqoto shardiga koowaad waa ma xaalo waa inay tahay nakiro shardiga labaad hadalku markuu dhammaystirmo kadib bay timaadaa ilaa u hadalku dhammaystirmahee ma timaato se jaaa zaydun jumladu markay dhammaystiranto bay timaadaa raakiban shardigaana ma fahamti shardiga koowaad maxaa xaalo waxaan nakiro ahayn ma noqoto shardiga labaadna hadalku markuu dhammaystirmo bay timaadaa shardiga saddexaad saaxibulxaalka saaxibulxaalku waaye qaabka cidda iska leh ilaa qaab keligii meel ma istaaga moogto cid baa leh cidda qaabka iskale saaxibulxaal baa la yidhahdaa jaaa zaydun raakiban xaalu yaa wax saaran yaa wax saaran zayd saaxibulxaal baa la yidhahda rakibtu lfarasa faraskii baan fuulay musrajan xaal uu yahay kee mid ka horeysan kee la kooriyey faraska faraskaa leh saaxib maxaa la yidhahdaa farasku marka muxuu noqonaya saaxib alxaal muxuu noqonayaa saaxib alxaal saaxibulxaalkaasi waxaan macrifo ahayn isagu ma noqdo xaaladu waxaan nakiro ahayn ma noqoto bacda tamaam ilkalaam bay timaadaa hadalku markuu dhamaystirmo saaxiibkeeduna waxaan hee macrifo ahayn hee ma noqdo iska ilaali haddaba qaala walaa takunu lxaalu xaal ma noqoto ilaa nakiratan walaa takunu ma ahaato ilaa bacda tamaami ilkalaami hadalku markuu dhamaystirmo kadib mooye walaa yakuunu ma ahaado saaxibuha ilaa macrifa baabu tamyiizi tamyiiz ayuu baab yahay tamyiiska waxaa la yidhahda in wax la kala sooco he wax la kala sooca maxaa la yidhaahdaa tamyiiz luqada luuqada wamtaazu soocma alyowma maanta ayuha almujrimuun dembiilayaalow dhinacu bax gaala wamtaazu alyowma ayuha almujrimuun dembiilayaal gaaru bax gaaru baxow tamyiisku marka waa soo waa luuqada istilaaxa waa maxay atamyiizu هو lismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo almufasiru asna fasiraya liman bahama wax qarsoomay oo min adawaati daata ah xaaladu la socdaa waa tamiisku xaala in adeerkeed wey maya waaba walaalaba isku naas bay nuugeen waayo waxaa kutusaya horta waa ismi oo ma noqdo xaraf iyo ficil almansuubu waa la nasbinaya sida xaalada loo nasbiyo lama khafdiyo asaga lamana rafciyo almufasilu wuxuu fasiraya caddaynaya liman bahama wax qarsoomay intaa waa iskala socda iyaduna maxay fasiraysa wax qarsoomay laakiin waxa uu yahay bay ku kala duwan yihiin xaaladu waxay fasiraysaa qaab qarsoomay isagana wuxuu fasiraya daato qarsoontay xaaladu waa ismi la nasbinayo oo fasiranaya qaab qarsoomay qaabkuu zayd u yimid qaabkuu u soconayay qaabku farasku ahaa yaa fasiraya bay fasiraysa amaa ninkaani daatu asagoo fasiraya daatu daataduna wixii gaar isu taagi kara <clears throat> naxwu qowlika tasababa waxaa shumay waxaa hooray zaydun zayd ba hooray la garan waayo resed maxaa ka shumay talow lama garanayso ma caraqan min jihati dhidid min jihati dhidid sayid wixii ka shumay ma dhiig bu ahaa maya e eh, dhidid watafaqa'a waxaa buuxsamay bakrun bakr baa buuxsamay maxaa ka buuxsamay shaxman baruur uu cayilay wixii ka buuxsamaa la garan waayo shaxman min jihati baruur buu buuxsamay wa taaba waa wanaagsanaaday muxamedun muxamed waa wanaagsan see wey yani waa yelay miyaa ka wadaa maya nafsan min jihati naf sadahaan buu wanaagsanaaday walwalkii iyo murugadii iyo ka baxday iyo ciilkii baa ka bacay washtaraytu waxaan gatay cishriina labaatan maxay yihiin labaatan marka labaatan baan gat ishtaraytu waxaan gatay ishriina labaatan waay labaatan baan gatay waxaan la garanaya labaatanku maxay yihiin aad gadatay labaatanka aad gadatay maxay yihiin ma labaatan qalimaana ma labaatan idaaba ma labaatan riyaaba ma labaatan hulaaman iyo minjaatee addooma ah waxaan mulkiyey tisciina sagaashan nacjatan ee sabeenaa wazaydun zayd akramu minka waa kaa karaamo badan yahay xaggeedee aban xagga aabbaha waa jumlu waa kaa qurux badan yahay minka adiga wajhan xagga wejiga soo ma garanays kaasaa waxa layahay tamyiiz daata la garan waayo daatadu waxa gaarka isu taagi kara sida qalimada buugaagta kitaabada dameeraha fardaha dadka gaar ba isu taagi kara malagtu tisciina sagaashan baa mulki sagaashan baa mulki qof hadduu inta yimaado yihaahdo labaatan baan soo gat maxay taha labaatanku waa qarsoontay soo maa fasir bay u baahanta markaasuu kuya nacjatan waa sabeeno nacjatan maxay noqonaysa tamyiiz waayo waxay fasirtay daatada qarsoonayd daatada he qarsoonayd bay fasir zaydun buu ku yidhi waxa kan la yidhaahdo ajmalu minka warki kaba qurux badnaa tiri biyaada lugihiisa arag may wejhan xagga wejiga wey <laughs> wejigaa laga hadlay kaa waa maxay waa waa wa waa tamyiiz tamyiiz baa la yidhaha <coughs> qaala wa huwa ismi weeye almansuubu la nasbinayo almufasiru fasiraya liman bahma wax qarsooma min adawaat naxu qowlika tasababa waxaa hooray ya dhidid badan ba ka yimid wey zaydun caraqan min jihati dhidid watafaqa'a waxaa buuxsamay bakrun bakr baa buuxsamay maxaa ka buuxsamay mibiyo mise caano shaxman baruuru wuu cayilay wey xayr baa ka buuxsantay shaxmigu xayrtow wataaba waxaa wanaagsanaaday muxamadun nafsan min jihati naf buu wanaagsanaaday washtaraytu waxaan soo gatay cishriina labaatan ghulaaman wamalagtu waxaan mulkiyey tisciina sagaashan nacjatan sabeena wazaydun zayd akramu minka aban waajmalu minka wajhan icraabka maala tasababa ficil maadi weeye mabni cala fatxi la maxala lahu min icraab zaydun waa faacilkii tasababa marfuucu biha وcلاaمة رفعha الضمة الظاahiرة على آkhirه لأنه اسم مفrد crقا تمyiiز منصوب cلاaمة نسبة الفتحة الظاahiرة على آkhirه لأنه اسم مفrد وتفقأ بكر فعلya فاacل wey شحما waa تمyiiز تمyiiز منصوب cلاaمة نسبة الفتحة الظاahiرة على آkhirه طابا محمد فعل فاعل وي نفسا تمييز منصوب وعلامة النسب الفتحة الظاهرة على آخره لأن اسم مفرد اشتريت فعل فاعل وي عشرين مفعول به وي غلاما تمييز منصوب وعلامة النسب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وملكت تسعين وعلامة فعل فاعل مفعول به وي نعجة malagtu ficliya faacil wey soo maaha tisciinana waa maxay mafculu bihi sababtoo ah dee mulkigu asaga ku duldhaca waxa la mulkiya waa maxay tisciinka wazaydun akramu minka zaydun waa mubtada akramuna waa maxay khabar zaydun waa mubtada akramuna waa maxay abarka khabar wey minka jaarla majruur baa la yihahda waa baran doonaa aban waa maxay tamyiizun mansuuba calaamatu nasbi alfaxatu aldaahiratu cala akhirihi liannahu istufra wajmalo minka ajmalo akramo way ku cadfan tahay wejhanna waa tamyiis isaguna qaala walaa yakunu ma noqdo ilaa nakiratan walaa yakunu ma ahaado ilaa bacda tamaami kalaami soo ma aragti waa xaalo adeerkeed ama waa walaalkeedba shuruudii xaaladu qaata waxaan nakiro ahayn ma noqdo bacda tamaam kalaam buna yimaadaa tamyiisku hee waxaan nakiro ahayn ma noqdo xagee buu yimaadaa bacda tamaami اlkalaam hadalku markuu dhamaystirmo qaala walaa yakuunu man ahaado ilaa nakiratan walaa yakuunu maba ahaadaba ilaa bacda tamaami lkalaami hadalku markuu dhamaystirma mooye markaa unbuu yimaadaa marka ayuu maxay yimaadaa casharkeenna maantana halkaas ayuu ku ekaanaynayaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta